أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa casharkeennii sagaalaad waxaynu kaga hadlaynaa casharkeennan casharkii soo taxnaa ee aynu kaga hadlaynay isha iyo xaalaadkeeda wakhti badan bay naga qaadatay laakiin macluumaad aan isleeyahay malaa qofka wuxuun bay aqoontiisa haqaafo ahaan ku soo kordhinaysaa ayaan moodayay inaan soo bandhigaynay waxaynu taagannahay marka in su-aal aynu isweydiinno oo aynu jawaab u helno qofkan la leeyahay waxbuu cawriyey ama waxbuu ileeyey ama waxbuu kuunyaday awooddanuu isticmaalayo waxyeellada ku geysanaya maxay tahay awooddan aynu u bixinnay isha ama cawrida aynu nidhaahnee awoodda qofkan ku duuganee ruuxa kale u gudbaysa ee aan ishu qabanaynin qofka bini-aadmiga ah halkay kaga jirtaa nebigeennaa warramay calayhi salaatu wasalaam xadiid abaa hureyra uu warinayo ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tajiduuna annaasa macaadin tajiduuna annaasa macaadin dadka waxaad arki doontaan inay macdan yihiin markii uu macnaynayey imaam ibnu xajar fi lfatxi albaari xadiidka atajiduuna annaasa macaadin ka macaadin الdahabi wاlfida wuxuu xadiidkaa markuu sheekhu macnaynaya uu yidhi ay usuulan mukhtalifatan bini aadmigu waxay leeyihin dun kala duwan bini aadmigu uu kala dun duwan yahay wاlmacaadin jamcu macdinin wa huwa ashay-u lmustaqiru fi اlardi ereyga macdan ee nebigu isticmaalay waxaa loo yaqaanaa mufradkiisu waa macdin waana shay dhulka laga helo fa taaratan yakuunu nafiisan wa taaratan yakuunu khabiisan khasiisan wakadalika annaas macdanta dhulka ku duugan mid wacan baa yani ku jirta mid aan wacnayno way ku jirtaa inilaaqan bi hada alxadiidi saxiix xadiidkaa markaynu halkaa ka anba qaadno macdanta dhulka ku duugan waxaynu ognahay qayb leh radioactive qayb leh fallaadho ay bixiyaan oo hadday basharka iyo jidhka bini'aadmiga ah gaadhaan waxyeello u geysan karta sidaas oo kale baa bini'aadmiga waxaa ku duugan macaadin la mid ah macaadinta dhulka dadka qaarkood waxay yeelan karaan fallaadho jidhkiisa ka soo baxaya oo dabadeedna raad u geysan kara jidhka qofka kale meel meeluu kala asiibaba markaa nebigeenna inooga warramay calayhi salaatu wasalaam inay dadku duntoodu kala duwan tahay marka waxaa muhiima inaynu fahamno markaynu leenahay cayn ama il ma waxaa looga jeedaa ishan aynu wax ku aragno mise macno kaley xambaarsan tahay qofkii waa la cayneeyey baad maqlaysaa ishu marka la leeyahay macnaha qofkii waa la ileeyey loogama jeedo waa la arkay aragti keliyana mashkeladu kuma timaado waa dareen qofka bini'aadmiga ah ka soo baxa oo dabadeedna sida fallaadhaha macaadinta radioactifka leh qofka bini'aadmigee kale ee la majeertay dhaawici karta waxaa dhici kara qof aan indhaqabin oo aan waxbaba arkaynin inay fallaadhahaasi ka bixi karaan indhoole inuu wax cawryi karo ayaa dhici kara xayawaanku inay wax cawrigi karaan ayaa dhici kara xayawaanka laftiisa oo anigu hargeysa waxaan ku arkay nin bisad gubay oo suuqa ku dhici jiray dabadeedna sida bisadda ayuu u ciyi jiray nin kale hargeyso joogi jiray intuu daayeer ururiyey buu gubay saacad saacad buu u dhici jiray dabadeedna sida daayeerka ayuu u xoqan jiray oo injirta isooga guri jiray oo u kacaa fadhiisan jiray marka xayawaanaadka laftoodu way leeyihiin ishaaradaa iyo mashaakilka maxaanku dhahdaa cawrida sabi yar baa wax cawryi kara waayeel baa wax cawryi kara marka la leeyahay il macnaheedu ma aha in aragtada un wax wax lagu yeelo waxaa dhici kara qof aan meeshaba joogin in la cawriyo oo aan meeshaba fadhiin waxaa dhici kara qof caabid ah oo ilaahay yaqaano oo khaalisa inay ishu ka dhici karto yacnaa fallaadhahani ay ka bixi karaan ooy qofka kala dhibaato u geysan karaan sida aynu ku arki doonno axaadiid saxiixa oo rasuulkeenna ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo rag saxaabo ah oo ajillo ah oo dagaalkii bedar ka qayb galay inay wax cawriyeen inay wax cawriyeen waa masalooyinka maanta aynu ka hadli doono marka ruux caalima bay ka dhici kartaa qof aan aqoon lahayn bay ka dhici kartaa waxay ka dhici kartaa maxaan ku dhahdaa mashkeladani qofka ehelkaaga ah bay kaaga dhici kartaa waxay kaaga dhici kartaa qof cadaawahaaga abay ah kaaga dhici kartaa waxaanay ku iman kartaa laba mid uun in qofkii la ammaano oo aan la raacinin duco ilaahay loogu ducaynayo ama qofkii in la kahdo oo qof xaasidihi intuu xaasido uu kahdo dabadeedna mashaakilku uu gaadho marka erayo dhowra bay soomaalidu u isticmaashaa waxyaalahan had iyo jeer cawridu ay ka timaaddo waxay yidhaahdaan majeerasho hebel waa la majeertay qofkii macnaa wanaag baa loo sheegay waa la ammaanay marka ammaanta haddii duca ilaahay la raaciyana wuu badbaadayaa haddii aan duca la raacinna inay dhibi ka timaado la arkeen waxaa kaloo ka mida waa la kuunyaday waa la kuunyaday raagowgaas waa kii lahaa wixii la igu kuunyaayey maa igu karaamoobay ilaahow nala kuunyadaa oo aan nalagu karin bay odhan jirtay soomaalidii hore ilaahow nala kuunyadaa oo aan nalagu karin waxaa kaloo la laydhaa yu'asho qofkii waa la yu'anayaa alla muxuu alla cakaystaa alla caqli badanaa alla fahmo badanaa alla xifdi badanaa waa yu'asho nooc oo xaasidnima ku jirto marka siyaabahaas bay horta bahashu yaalaa ku timaadaa ama ammaan aan duco ilaahay la raacin ama kuwii maxaankuudha yu-asho qofka bini'aadmigaa nicmadu haysto laga xastiyayo oo sidaa markaa dhibaatadu ay ku timaaddo waxaa dhici karta qof qaniya inay ka dhacdo ishu waxaa dhici karta ruux faqiir ah inay ishu ku dhacdo ama ay ka dhacdo waxaad arkaysaa qof faqiir ah oo la ileeyey oo marka xaaladdiisii ay cayn ku caddaato wuxuu ku odhanayaa owadaad oh, waxbaba ma haystee maxaa layga cawriyayaa maanaa waxbaba haysta soomaalida waxay tidhaahdaa miskiin matag looma quudho miskiin matag looma quudho maxaa looga jeedaa hadduu qof miskiinii meelaha kuma tago war maanta way matagaysaa taloo yaa wax siiyey baa laodhanaya war waa tan matagayse yaa cuntada siiyey waa hadda matagwey baa lagu majeeranayaa la leeyahay war maanta miskiintii way matagaysaae talow cuntada yaa siiyey markaa bini'aadmigu way kala duwan yihiin waanay kala damiir wacan yihiin waanay kala dun fiican yihiin qof baa waxa bini'aadmigu haysta uun ku diran qofbaa bini-aadmigu waxay haystaba aan dan iyo toona ka lahayn intaa ilaahay siiyey uun ku qanacsan laysa alghinaa'u hina almaal walaakina alghinaa'u hina annafs hodantinimadu sideedaba maal badanood haysato ma ahan ee hodantinimadu waxa weeyaan marka aad qanaaco haysato oo inta adiga ilaahay ku siiyey aad ku qanacsan tahay markaasaad tahay nin qaniya idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku اddunyaa sawaaءun imaam shaafici idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku اddunyaa sawaa'un haddii aad haysato qalbi qani ah oo qanaaco leh adiga iyo dadka madaxda sheegtaa waxba ma kala dhacdaan bal iyagaaba kaa hawl badan oo kaa rafaad badan oo nolosha aad ku nooshahay ee raaxadaa gidaarkaasaad adugu iska seexan kartaa waddadaa doontaad iska mari kartaa laakiin kuwa madaxda ah xataa cuntaday cunayaan baa laga dhadhamiyaa gurigiisa markuu xaaska yani gurigiisa tegayo sariirta hoosteeda waa inuu askarigu kaantaroolaa wal in wax sii galeen iyo in kale adi miyaa lagu kaantaroolaa saacaddaad doontaabaad gudaysaa saacaddaad doontaabaad soo hoyanaysaa waxaad doontaabaad cunaysaa waxaad doontaabaad meeshaad doontaad maraysaa kuma dhaco kuwa la majeeranaya madaxda la moodayaa xabsi bay ku jiraan ninkaa maxaanku dhaa iska xorta aan mas-uuliyad ahayn baa ka xornimo badan marka qofka bini'aadmiga inuu wejiyadaa nolosha u dhigo ninkaasi waa madax muxuu kugu dhaamaa inaad isweydiisaa muhima nolosha uu ku jiro cidhiidhiga inaad isku qanciso ayaa muhima laakiin haddaad aragto uunba abuurtan dhinac ordaysa iyo maxaanku dhaa askartan dhinac ordaysa isagaa dhib ku qabaa xabad sharabaada suuqa kama soo iibsan karo isagoo kelidii ah brotokoolkii madaxweynenimaad khilaaftaa la leeyahay seed u baxday adoo kelidaay ma bixi karo wuxuu ku hoji jiraa absi xabsi yaroo ballaadhan buu iskaga jiraa qofka aan qanaaco lahayna wuxuu u haystaa inuu wax dheer yahay asagaad u naxaysaa markaad u fiirsato noloshuu ku nool yahay marka qofka bini'aadmigii hadduu qanaaco leeyahay bini'aadmiga ma yu'do oo mana cawriyo mana majeerto oo ma yidhaahdo alla muxuu ninkaasi haystaa alla yaa igu soo wareejiya taasi waa masalo bini aadmi in badan bay ku jirtaa su'aal baa markaa haddana aynu isweydiinaynaa su-aashaasi waxay odhanaysaa qof bini aadmiya oon hore u ahaan jirin qof wax cawriya gadaal dambe ma isbedeli karaa oo cawri ma yeelan karaa mar dambe cawri ma yeelan karaa isagoon markii hore dadka wax cawriya ku jirin way dhici kartaa waxaana keeni kara duruufta iyo waayaha keeni kara qur'aanka kariimka haddaad u fiirsato maadaama qofka bini'aadmiga ah lagu matalay macdantii dhulka macdanti dhulku way isbedeshaa cadceeddaa wax ka bedesha oo roobkaa wax ka bedela oo dhaxantaa wax ka bedesha oo kulaylkaa wax ka bedela oo duufaannadaa wax ka bedela oo nolosha dhulku wuu isbeddelaa oo waxaad arkaysaa dhul biyo macaanaan jiray oo biyaha ay waxaad arkaysaa dhul biyo ahaan jiray oo biyihiisii dowreen sidaasi la midabaa bini-aadmiguna dabaa'iciisu isu bedbedeli karaa qof cawri lahaan jiraybaa hadduu qanaacada ku dadaalo oo wacdigiiyo culimmada uu la fadhiisto oo uu ilaahay isku xidho oo bini'aadmiga waxa gacantooda ku jira aanu eegin laga yaabaa inay baashiba ka baaba'do haddaad qur-aanka kariimka aad eegto fii suurati saba ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayah jannataani can yamiinin wa shimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun tayibatun wa rabbun ghafuur dhulkii sidaa ahaa ee ilaahay u qira inuu dhul fiican oo carrasan a lahaa markuu isbeddelay maxaa ku yimi fa acraduu fa arsalnaa calayhim sayla alcarimi wa baddelnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay uklin khamطin aslin wa shayin min sidrin qaliil u fiirso dhulkii barwaaqada ahaa ee labada beerood markay culimmada tafsiirku ay sheegayaan gabadhu iyadoo xadhiggeeda iska soo hanaysa oo masafku uu u saaran yahay madaxeeda ay beeraha geedaha hoos mari jirto dabaysha soo daadinaysa ay u buuxin jirtay dabaqeeda iyadoo aan howlba ku yacni gelin markii dambe dhulkii uu isbeddelay wuxuu isu beddelay geed qadhaadh iyo geed jinni iyo waxaan faa'iido lahayn buu markii dambe soo saaray waana isla dhulkii ilaahay lahaa baldatun tayibatun wa rabbun hafuur marka qofka bini-aadmiga ah duruufta ayaa wax ka beddesha waana sababta aa u aragteen ummadaha marka qaxootiya ay ku dhacaan ama marka abaaruhu ku bataan ama dagaaladu ay ku bataan ama tartanka adduunyaad uu bato in dabaa'icda bini'aadmigu isbeddesho mar kastoo dadku ay qaxaan nin waliba brogaraamkii iyo noloshiisu halkay ku tirsanayd way baaba'aysaa dabadeedna qaar badan waxay ku kelifaysaa inay waxa gacanta dadka kale ku jira ay wax moodaan laba cudur baa markaa yimaada hadday duruufo haadkaadaan amraad nafsi ah oo sida dibreshanka iyo stresska iyo waxay yidhaahdaan way yimaadaan amraadan ruuxiguna way hana qaadaa marka ay abaaruhu yimaadaan ee dadku ay faramadhaan markay dagaalla yimaadaan marka ay duufaanna dhacaan duruufahaasoo dhani qofka bini'aadmiga dabaa'icdiisa waxbay ka bedeli karaan oo qof aan hore yu-asho u lahayn baa suurtagala inuu yasho asho inuu yu-asho uu la yimaado ayaa dhici karta sida dhulkaasiba uu isu bedelay marka waxaa lagama maarmaanaa qofka haddii ay ishu ka dhacdo way ka dhici kartaa qof walba way ka dhici kartaa noocuu yahayba laakiin dadka had iyo jeer ay ishu ka dhacdaa way yar yihiin marka loo eego intaan ishu ka dhicin ishuna sideedaba awood ay iskeed wax u yeesho ma lehe qadar ilaahay baa baa xakameeya wax qadarka ilaahay ka baxaa ma jiraan ishu waa sida xanuunnadaa kale caadiga ah masaajidkeennaase waxaa laga yaabaa dabayl fayras wadaa inayna soo marto hargabi sidaasaynu u wada fadhinaa dabayshaa qayb in hargabkii ay qaaddo qaybina ay hargabkii qaadi weydo waana isla meel waana isku dabayl keliya ayaa cudurkii qofna uu dareemaya qofna aanu dareemayn sababtuna ay ku xidhan tahay resistanka iyo difaaca qofka bini aadmiga ah jidhkiisa ama ha ahaado ruuxdiisaoo nool ama ha ahaado deganaasho maskaxdiisu ay degan tahay ama ha ahaado isaga oo isdejiya oo cadhadiisa iska ilaaliya cadhada iyo wixii la midka ah had iyo jeerna xanuunnadan horena waan idinku sheegay xanuunnada isha iyo jinka iyo sixirku waxay aada uga faa'iidaystaan xaaladda qofka binaaadmiga tanshinkiisa u kaco haddii qofka bini'aadmigii si kayra caadiya ah u farxo oo aanu dikriga ilaahay qabsan subxaana aladii khalaqa kula shay ama subxaana allahi bixamdih ama allahu akbar ama wax lamida aan odhan farxaddaa way ka faa'iidaysataa qofku hadduu naxdin khayra caadiya naxana saddexdu way ka faa'iidaystaan hadduu cadhoodana waatay u badan tahaye way ka faa'idaystaan hadduu qofku cadhoodo way ka faa'iidaystaan haddaba hadday dhacdo qof bini aadmiga inay cawridii ka dhacdo way dhici ka dhacday ajillada ah ee badriyiintaa ah bay ka dhacday qofkan ishu ka dhacday maxaa xaq loogu leeyahay ruuxan ishu ka dhacday haddii la ogaado hebelkiisii inuu ama hebley inuu yahay xaq waxaa loogu leeyahay in aahaartiisi wax ka mida uu bixiyo wax raadad uu ku leeyahay ama dhididkiisa ama dheecaanka candhuuftiisa ama maxaanku idhaha weysadiisa iyo wixii la mida ducada ugu yacnii dawada ugu fiican ee ugu dhaqsaha badani waxa weeyaan qofkii ishu ka dhacday in aahaartiisii la helo xadiidkan saxiixa ah waxaa laga warinayaa abu umaama binu sahal binu xunayfin saxaabi yacnii sahal binu xunayf oo saxaabi ah inankiisii baa inoo warinaya wuxuu yidhi iqtasala abi sahal aabbahay sahal baa wuxuu ku maydhanayey waadin filmadiina meel yaroo doox ah oo biyomareen ah oo madiine ku yaalla ayuu aabbahay ku maydhanayay waxaa meesha taagnaa nin la odhan jiray saxaabiga radiallahu tacaala canhu caamir binu rabiica oo taabic ah, saxaabi ahaa oo badri ahaa waxaa la jiray caamir binu rabiica ayaa meesha taagnaa deedna wuxuu yidhi caamir baa odhanaya markuu ninkani maydhanayo ayuu wuxuu yidhi maa ra'aytuka alyowmi walaa jildan makhba'atin cadraa'a abidkay intaan noolaa gabadh bikrada oo guriga lagu ilaaliyana ha noqotee weligay jidhkaagaa jidhka cad weligay ma arag wuma jirta soomaalit ama yuasha la yidhaah intaan ifka ku noolaa inan makhbiyad ah oo weliba cadraa ah oo bikra ah jidhkeedu siduu u cad yahay adigaa ka cadaan badan buu yidhi fa isla daqiiqadiiba xumad baa lagu suray sahal binu sahal makaanahu isagoo halkii taagan bay markiiba xumadii ay daf tidhi washtadda wacakhu aad bay xumaddii u sii adkaatay aad bay xumaddii ugu sii daraatay halkii baa laga qaaday fa ukhbira rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam biwacakihi nebigaa looga warramay ninkii loo odhan jiray sahal inuu xumad khayra caadiya ay ku timi wa qiila lahu waxaa weliba nebiga looga warramoo layidhi maa yarfacu ra'sa wuu awood dhigay xataa madaxa koruma qaadi karaya fa qaala sala allahu calayh wasalam markaasuu nebigu wuu fahmay in meel looga yimado wuxuu yidhi tattahimuuna lahu axadan cid aad u filaysaan inay wax kaga yimaadeen oo yu-atay miyaa xasuusataan tattahimuuna lahu axad miyaad cid u tuhmaysaan inay wax geello u geysatay qaaluu waxa idhahdeen nacam caamir binu rabiica ayaa kelmaddaa ninkaa ku yidhi fa dacaahu rasuulu llahi sal alla caleh wasalam caamir buu nebigu dalbaday uu u yeedhay fatahayada calayh cadhow u muujiyey nebigu faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam calaama yaqtulu axadukum akhaahu waa maxay sababta nin muslimi nin muslima uu maxaankuraa u beegsanayo u dilayaa ala baragtahu hadaad wax fiicanood majeeratay aad ku aragtay maad u baarigtid oo baaraka allaahu fiika aad tidhaahid maa shaa allaahu maad u tidhaahid walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah waa masalo soomaalida laga la'yahay hadday wax xuun fiican ay arkaan inay maa sha allah yidhaahdaan baaraka allaahu fiik inay yidhaahdaan waa masalo hariib a hariib oo soomaalidu aanay aqoon u lahayn ma aqaan waxay uga badan tahay nebigu intuu ku canaantay buu yidhi maxaad ugu baarigi weyday walaalka iqtasil lahu u soo maydho faqtasala wuu soo maydhay markaa caamir marka dariiqada ugu kaamilsan ee qofka marka yacnii la doonayo inuu aahaartiisa la qaado dariiqa ugu kaamilsan waa dariiqa uu caamir binu rabiica uu ugu weyse qaaday saxaabigaas markii ugu horraysay wuxuu soo qaaday tashti biyo ku jiraan wejigiisuu ku maydhay biyihiina waxay dib ugu noqdeen tashtigii wayadayhi labadaa cukurna waa maydhay wa marfiqayhi labadaa xusulna wuu maydhay wa rukbatayhi labada jilibna wuu maydhay wa adraafi rijlayhi labada lugood farahooda horena wuu maydhay wa daakhilata isaarihi go'ii uu huwanaa qaybta jidhka xigtay ayuu iyana maydhay fii qadxin maxaanku dha saxni buu ku maydhay uma alayhi saxaabigii bukay baa dusha lagaga shubay min waraa'ihi xagga dambe lagaga yimi fa bara'a sahlun min saacatihi sahal markiiba wuu saro kacay ka'annamaa nushita ciqaalan sidii wax dabar laga furay oo kale isagoo ah xadiidkaa saxiix aljaamic lilalbaani ayaad ka helaysaa saddex kun sagaal boqol iyo ayuu xadiidkaas uu ku saxiix yeelay imaam albani raxmat ullaahi calayh qaabkaasa horta ugu dhammaystiran marka qof wax ileeyey ama yu'day ama majeertay ama kuunyaday haddii la ogaado kuu yahay inuu aahaartiisaa bixiyo arrintii markaa hadday cuslaato oo qofkii maalan laga waayo ama loo badrheeri kari waayo ama lagu dhici waayo sida soomaalidu u badan tahay siday soomaalidu u badan tahay hadii qof la yidhaahdo hebelow hebel baad cawriday dil ka xigaa reerar dhan isku dhamaanaya hadhowna markaasaa haddana laysu gar dhiganayaa uu leey wax cawriy ma qumay baan ahay maxaan kaa curiyaad igu dhaantaa war nin haystay iyo nimaan haysanba way ka dhacdaa taa ma aaminsana in la isa siiyo hadii walaalkaa uu u baahan yahay weyso waxaan waa waxaanad adigu kaantarooli karayn oo awoodaadaba aan ku xidhnayn waa fallaadho adiga kaa baxay markaad faraxday waa fallaadho adiga kaa baxay markaad yu-atay mana kaantarooli karin dadka qaarkood iyagaaba toos yacni u maamulo ishooda dadka qaarkood waxay awood u leeyihiin inay isticmaalaan ishooda waataan habeen dhowayd ka soo warramaynay ninkii sheekha ahaa hasha fiican watay ninka maxaanku dha cawrida lihiina uu la socday waataan habeen sii fogeyd aan idinka warramayey ninkii maxaanku dhaa ree bariga ahaa ee ka haysta ninkii cawrida lahaa oo doonayay ninkaa kale inuu xoolaha ka cawriyo meel buura bay isku soo taageenoo markaasuu hebelow adhiga dooxadaa buuxiyey ma arkaysaa wuxuu rabaa adhigaa intuu eego uu yu'do inuu adhigu dhammaado ayuu ninkan usoo kaxaystay ninkanna waa lagu yaqaan inuu cawrida yaqaan markaa nin buu xaasidayey uu rabay inuu xoolaha ka dhammeeyo ninkanuu rabaa inuu ku sallido markaasaa ninkii wax cawriyi jiray baa wuxuu ku yidhi oo adigumu halkaasaad wax ka arkaysaa adiguma halkaa ayaad wax ka arkaysaa halkiibuu ku indhobeelay ama halkaa fog baad wax ka arkaysaa anuma arkayo intaasoo kii kale isagoo yani eh, gacanta lahayaa laga soo daadejiyey buurti inqalaba asixru cala saaxir ninkan wuxuu rabay inuu hadimo geysto walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlihi wuxuu u soo kiraystay inuu ninkan xoolaha ka dhammeeyo isagii baa indhabeelay marka dadka qaarkood way yaqaann waa lagu yaqaanaa inay wax ilayn karaan ama ay wax yani yu-an karaan qaar baaba ku shaqaysta waataynu ka warrami jirray markaynu isha soo bilaabaynay ninkii marka uu waxoogaa saruuradoodo meesha geel wuu ka arooro intuu fadhiisto hasha ugu xoogga badanuun isha la eegan jiray dabadeedna ay dhici jirtay hashu intuu iskaga tago ba carruurta u soo diri jiro odhan jiray oradoo eh, hashaa meeshaa lagu qalayo inooga soo qaad hilib fiican qaar baa sidaa lagu yaqaan shareecaduna dadka noocaas oo kale xukun bay ka dejiso waan ka hadli doonnaa laakiin soomaalidu xataa kii isku ogaa inuu cawri leeyahay haddii aad tidhaahdo aahaartaadii keen waa isdilaysaan si allaaliya si loo maaro waana dariiqa ugu dhowa qofka lagu caawin karo cawridu ay ku dhacday haddaba culimmada baabkan ku tacalluqda ee xaqaaniyiinta ah ee aan shacwadada ku shaqaynin markay mowduucan ka hadleen waxay tajribeeyeen qofka oo aan ogayn qofkan wax cawriyey oo aan kaba warhaynin haddaad raad raadadkiisa ka mida aada hesho wuxuun aahaartiisa d n a giisu waxay la socdaan haddaan si kalau idhaahdo wuxuun d n a giisu la socdo haddii la helo oo qofkan kale la cawriyey lagu isticmaalo waa anfacayaa maalan koob buu halkan ku cabbayey biyo waana ninkii wax cawriyey koobkii baad jaanis u heshay hambadiisii baad qaadatay hambadii markaad qaadatay baa qofkii uu cawriyey aad waxna ku shubtay waxna waraabisay sida tajribada lagu ogaaday aad bay u anfacaysa maro yaruu lahaa oo aanu maydhin baad meel ka heshay waad maydhay dhididkiisii baad ku shubtay qofkii aad bay u anfacaysaa adugu waxuun raadkiisa xataa hadduu raashin cunaya hambada uu ka tegay baa anfacaysa qofka la cawriya isagoon ogeyn baa laga faa'iidaysan karaa waxuun aahaaru isagu leeyahay ayaa la soo qaadanayaa qofkii la cawriyey marka cawridu waa laba qaybood ishani hadday qofka aadmiga ah ee jildiga sare iyo inta sare uun ay ku koobantay sida xumaddaa sahal oo kale ku dhacday ama finan hadday keento ama cuncun hadday keento aahaarta ninka caayin ruuxa caayinka laga soo qaaday haddii dusha lagaga shubo qofkan la cawriyey way anfacaysaa hadday ishu u dhaadhacdo gudahana waxaan laga maarmayn aahaartii wax ka mid ah inuu qofka bini'aadmigaa la waraabiyo in qofka bini'aadmigaa oo tusaalayaal badan baynu soo qaadan doonaa marka haddii mushkiladdu gudaha ay u dhaadhacdo ishu in aahaartii ay gudaha ugu tagto ayaa muhiim ah bay yidhaahdeen qofka bin aadmiga aahaartiisa wax badan bay anfacdaan qur'aanka kariimka ana ka markhaati ah haddaad suuratu yuusuf aad tagto markii nebiyulaahi yacquub uu indhabeelay oo hintii iyo maxabbadii uu nebiyulaahi yuusuf u qabay nebiyulaahi yuusuf muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idhabuu biqamiisi haada faalquuhu calىa wajhi abi yati basiira ya'ti basiira wax cayaar cayaara maaha waa rasuul ilaahay maa yantiq can ilhawaa wuxuu yidhi qamiiskaygan qaada aabbahay u geeya dusha uga tuura mar allaaliya marka qamiis d n a-gii yuusuf xambaarsan markii odaygii lagu dhuftay markiiba indhihii way soo noqdeen sida qur-aanka kariimkii ka warramaya oo wakiilaha yidhi falammaa an jaa'a albashiiru alqaahu calaa wajhi abiih alqaahu calaa wajhihi fartadda basiiran fa'du waa fujaa'iya markii qamiiskii dhididka yuusuf lahaa markiiba sidaa loogu dhuftay markiiba uu soo miiraabay indhihii way u furmeen nebiyllaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam waana khabar ilaahiya subxaanahu wa tacaala halkaa waxaynu ka fahmaynaa asraar alqur'aan laa tantahi abadan sirta qur-aanku wax dhammaanaysa ma ahan maalmahan oo dhan waxaynu ka hadlaynay waxaan la arkaynin waxaan la arkayn baynu haddana ku dawaynaynaa qofkan dhididkiisii iyo aahaartiisii baan ku dawaynaynaa ishiina wax la arkaya maahan marka waxaynu halkaa ka fahmay dunidan aynu ku noolahay inaynu wax yar ka naqaano intaynu ka naqaanaa ay yar tahay ilaahay baana inagu yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga wax badanba ma taqaaniin waxaa nolosheenna khuseeya ayaynaan wax badan ka garanayn sideebaha dhididka qofka ama khamiiska nebiyullaahi yuusuf d n giisa xambaarsan odaygan intaasoo sannadood indhalaa sideebay indhihii ugu soo celisay ilaahay baa u soo celiyey laakiin asbaabbuu ilaahay uga dhigay waxaana la ogyahay qofku hadduu aada u farxo maalan inuu jidhkiisu uu iskabi karo oo xanuunnadii si otomaatikalaya ilaahay uga dawayn karo waa caalam wada asraaraynu ku noolnahay oo aynaan wax badan macnayn karaynin oo wada calaamad su'aal midhana inaga hor imanayaan marka nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam hadday sheekadan uu nebiyullaahi yuusuf uu isagu yacni u sheegay walaalihii ay khayaal tahay ilaahay qur-aankiisaa ku odhan lahaa masaladaas waxba kama jiraan qur-aankana waa laynoogu bayaamin lahaa waxaanuu ilaahay haddana inooga warramay isla markii nebiyullaahi yacquub ay soo gaadhay in markiiba ilaahay caafiyeen waxaynu ka warhaynaa qofka bini'aadmigiihi wuxuu jecel yahay markuu naftiisa raaciyo dhibaatada ka soo gaadha wixii uu jantay uu helo inay kaga baaba'do absad mithaal haweenku maalan marka ay foolanayaan dumarka qaarkood waxbay jantaan gabadhaas waxay leedahay waxa iyo waxaa xabad tufaaxa ha laii keeno ama xabad muuse ha laii keenobay iska iska jamanaysaa fooshiina way haysaa ilmihiina uu soo bixilaayahay waxaa tajrabo in badan aynu ku aragnay wixii ay dalbatay ma jeeratay ama ay jamatay marka la siiyo in markiiba bifadli illaah ay wixii imanayaan waxaynu ognahay oo aan la dafiraynin ruuxu hadduu dalkiisa ka tago oo ka haajiro dadka qaarkood inuu cudur ku dhaco homsik baa la yidhaahdaa daltabiyaynu nidhaahnaa inuu u buseelo u boholyoobo hawadii dhulkiisa iyo ciiddii dhulkiisa iyo dadkii uu yaqaanay oo aan dhakhaatiirtu wax allaaliya wax xal ah aanay u heli karin ilaa uu ku soo noqdo dalkii uu ka tegey mar allaaliya markuu hawadiisa soo galo ayaa wixii ka baxayaan waana marad nafsi ah oo bini'aadmiga ku dhaca waxaynu inagu u naqaano weligeedba waynu naqaano daltabyood baa laydhaha xataa bahaa'imtaa daltabyoodta geela markaad ka keento meel fog waxaa laga yaabaa geela waa la ilaaliya waxaa la odhanayaa halkii laga keenay buu tegayaa ha laga ilaaliyo waa xanuun ku dhaca bini'aadmiga iyo xoolahaba hawadaa dhulkiisa keliyuu ku caafimaadayaa waxaa dhacday nin baa wuxuu ka shaqayn jiray bulaacadaha bulaacaduu ka shaqayn jiray markii dambuu ladnaaday oo ilaahay xoola siiyey bulaacadihii wixii uu ka maarmay mudduu markaa yacanii iska noolaa dabadeedna wuu bukooday dhakhaatiir oo dhan baa la mariyey dabadeedna dhakhtar saykaatirihiisa baa loo geeyey waxuu ku yidhi war berigii hore maxaad ka shaqayn jirtay markaasaa wuxuu yidhi bulaacadahan qodi jiro bulaacadahan yani dhaami jiray marka waxaad tagtaa meel bulaacada sanka saar buuhi urso bulaacad bulaacad urso ninkii wuu tegey bulaacadii buu ursaday beenidii sheegay markiiba u xaafimaaday wax bulaacad qofku eh, waxa uu la nool yahay ama noloshiisa man shaba calaa shayin shaaba calayhi qofku noloshiisa wuxuu la soo qaatay ta'hiir bay ku yeelanaysaa oo waxay la yacnii eh, jidhkiisa falgal bay ku yeelanaysaa marka wuxuu idhi jidhkaagibaa wuxuu tabayaa wixii aad ka shaqayn jirtay marka waa inaad bulaacad ursataa waxaan aan idinka warramayo o dhani waa waxyaalo haddii aan de xaqaa'iqeenna aan laynoo soo hordhigi lahayn aad u qaadan lahayd inay khayaal yihiin marka qofkii waa la cawriyey maalan il ku dhacday qofkan sidee loo ogaan karaa ciddii cawriday waa masalo kaloo su'aala qofkan ciddii cawriday sideen ku ogaan karaa waxay idhaahdeen culimmadu saddex siyood midunbaa afar siyood midunbaa lagu ogaan karaa waliba weliba ay danni qaaliba ku tusayaan waxa marka ugu horraysa la tix raacayaa saacaddaa uu xanuunsaday qofku waxa uu faraha ku hayay ee uu ku xanuunsaday cid ku majeeranaysay miyay jirtaa ama meesha ha joogto amaya joogin cid ku majeeranaysay oo ku yu-anaysay miyay jirtaa haddii qof markaa ku hadal hayay wanaaggaan qofkaasi leeyahay oo aan u baarikin uu jiro isla saacaddaa uu qofku hadal hayayna dhibaatadii ay ninkan la intisaashay ruuxan waxay boqolkiiba sagaashan ina siinaysaa fallaadhaha soo soo kacay ee shaydaanku ka faa'iidaystay in qofkaa qofka majeeranayay inay wax kaga yimaadeen in badan waxaa aragtaan iskuullada waatan dee imminka iskuulladu tartan bay galaan oo iskuullada laftooda iskuul walba wuxuu rabaa in la ammaano oo dabadeedna iskuul waliba wuxuu doonayaa ardayga ugu qiimo badan inuu xayaysiis ka dhigto oo deedna uu safka hore soo joojiyo oo ummad dhan oo cid walba leh uu soo hor joojiyay ilmihii yaraa ilmihii yara waxaa laga yaabaa isla saacaddiiba isagoo xumadaysan inuu ka dego meeshii la soo joojiyey ama maalmo ka bacdiba ilmihii tacliintii laguba kari waayo oo xataa fahmadiisii iyo xifdigiisii iyo maxabbadii uu cilmiga u hayay iyo raqbadii uu cilmigu wahay mar keliyuna ismasaxdo way dhacdaa haaliban aad bay u dhacdaa in badanna waxaan mikrofonnada ka idhaahdaa war dadkeenani maasha allah ma yaqaaniin maasha allah ma yaqaanin ee carruurtan la keenayo kordheeshankaee meesha la soo joojinayo ilaahay kaga cabsado ka daaya waxaan xasuustaa wakhtigii siyaad barre tartankii ugu horreeyey sacuudiga lagu qabtay waxaa soo qaatay inaan somalilan u dhashay oo siddeed jir ahaabaa tartankii qur soo qaatay ee soddonka jis ahaa eriboodka muqdisho markuu ka soo degay ilmihii u xanuunsaday muddoba ka badi madaxiisa buraa ku dhalatay madaxiisii buraa ku dhalatay xataa qur'aankii iyo cilmigii iyo wixii uu yaqaanay oo dhan mar keliya iska soo taagay mar keliya iska soo taagay marka waxaa muhiim ah baaraka allahu fiina wa fiikum meelaha fagaarayaasha caruurta lama keeno way u nugan caruurtu oo idinkii arkayay eh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaskii xamza bin abi aalib intay nebiga u timi ay ku tihi nebi allow caruurtaydu way u nugushay isha maxaan sameeyaa markaasaa wuxuu ku yidhi de ruqyo u samee carruurtu yaala way u nugushahay haweenkuna way u nugul yihiin sababtay ugu nugul yihiin waxa weeye haweenku mararka qaarkood dee iyagoon daahir ahayn baa la helayaa intooda faraha badanna meelaha laqwiga iyo xanta iyo meelaha maalayacniga kama agfogaadaan wakhtiyo badanoo salaadu u bannaanayn baa jirta wakhtiyo badanoo aan soonku u bannaanayn baa jirta marka xaaladaha dacfi liimaanku imanayo aliimaanu yasiid wayanqus xaaladahaasaa looga faa'iidaysan kara haaliban waliba haweenku waa caatifiyiin oo marka in yar naxdo waxaa laga yaabaa inaanay ilaahayba xasuusanne hoogay hoogay un inay tidhaahdo oo dikrigaa ilaahay qofku uu qabsanaya waa difaac buu ahaan lahaa caruurtuna dikriga ilaahay kuma baxsato waxaa laga yaabaa dadka waayeelkee de hadiya jeer inay xasuustaanba subxaan allah iyo allahu akbar iyo adkaartaa inay carabka la helaan laakiin carruurtu yaalaa ma samaeyaan marka waxaa muhiim ah qofka caruurta ah xataa haddii uu ilmihii la siinaya jaa'isad aabbaha dhalay ama hooyada dhashay inay u soo qaato waxaan yacnii soo waday sheekada aan soo qadime inaan caruura oo iskuul imtixaan laga yeedhinayay ayaa hooyadii soo kaxaysay islaan kaloo ay jaar ahaayeenna inankeedii ayay soo kaxaysay isku kursi bay fadhiyaan labada islaamood labadii inan mid ahaan akhlaaqdii raqam waaxid buu noqday aqoontii raqam waaxid buu noqday nadaafadii raqam waaxid buu noqday intaasoo jaa-isadood baa mar keliya looga yeedhiyey meesha tii inankee kala dhashay aymatil allah oo wax walba ma inankaagunbaa la siinayaa wax walba ma inankaagunbaa la siinaya mar allaali markii xafladdiisaa looga soo baxay isla daqiiqadii laga soo baxay inankii gaadhaa kala gooye subxaan allah markiiba inankii gaadha kala marka waxaa muhiim ah oo muhiim ah oo muhiima ah inaan fahamno sirta nolosha intaynu arkayna intaynaan arkayn intaynaan arkayn baa badan marka inaan caruurta lagu gooli baadhin inaan caruurta lagu gooli baadhina caruurta waxaa nabigeenu leey calayhi salaatu wasalaam istaciinuu bixawaa'ijikum alkitmaan fa ina likulli nicmatin maxsuud waa xadiid uu albaani saxiix yeelayo asalkeenna wixii ilaahay uu idinsiiyo dheeraad ah asturaad ku darsada war wixiina qarsada oo i arkay i maqlay i arkay baa la yidhi iqariyay baa ka dambayn haddaad i arkay arkayda qorto iqariyay baa ka dambaynaysa nicmo kasta oo ilaahay bixiyo maxsuud baa jira wax allaali wuxuu ka dheefayana aanad garanayn wax allaali wax uga faa'iidaa ma garanayo haddana wuxuu rabaa un qofkaa nicmadu inay ka suusho markaa nabigu uu la teliya calayhi salaatu wasalaam war xaajooyinkiina sir ku darsada nimaan sir lahaynin nolol maleh istaciinuu bixawaa'ijikum alkitmaan biqadaa'i xawaa'ijikum alkitmaan markaad hawl gudanaysaan xaajooyinkiinna asturta sababtoo ah arrin kastoo aad wanaagsan oo aad ku tallaabsanayso qof unbaa ku xaasidi kara qof unbaa xaasid kugu ah marka noloshan wajacalnaa bacdukum libacdin fitna atasbiruuna wa kaana rabbuka basiira marka waxaynu u baahannahay bini aadmiga muslimka ahi inuu asraarta qur'aanka iyo asraarta xadiidka uu ka faa'iidaysto oo noloshiisa uu ku bineeyo qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka siyaabaha lagu ogaan karo qofkii meesha looga yimi waa taa kow in la helo ruux yu anayay oo hadal hayey oo aan ducana raacinin aani shay waxaa suurtagal ah qofkan la ileeyey in ilaahay uu manaanba ku tuso halkay dhibaatadu kaga timi almanaan qof ilaahay uu doonayo inuu daweeyo oo inay manaam uu ugu yimaado oo ilaahay u bayaamiyo sidii nebilaahi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam markii la sixray ilaahay labada malag ugu soo diray ee midna madaxiisa fadhiistay midna mijihiisa fadhiistay ay isweydiiyeen oo ninkan maxaa ku dhacay ninkan waa la dabiibay oo yaa dabiibay ninka yahuudiga ee la yidhaha hebel hebel kaga hadli doonaa baabusixirka markaynu ka hadlayno madbuub la yidhaaha yani hadalkaa la wanaajisanayaa oo halkay odhan lahaayeen waa yani waa mariid halkay ka yidhahdaanba waxay dhaha waa madbuub waxay dha carabkana qalin ah oo qof la dabeeyey bay ka dhigan tahay iyagoo ujeeda waa qof buka qofka indhaha la maxay dhaha carabta ma taqaan basiir bay idhahdaa basiir maxaynu u naqaanaa qofka indhaha indhaha wax ka arkaya laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa alfa'l in hadalka fiican carabka la baro waayo waxaa laga yaabaa kelmaddaada wakhti samadu furan tahay inay gasho oo ilaahay ku aqbalo markaasay odhanayaan hebel waa basiir iyagoo ka wada hebel wuu indhalaa' yahay lacalla allah in ilaahay kelmaddaa u xambaaro dabadeedna ilaahay uu basiir ka dhigo inana waynu isku eh, eh, xikaayna hebel laangare iyo hebel cawar iyo hebel indhoole iyo hebel caynka inta intale baynu innagu sumadii sooga dhigannaa soomaalidaa caada xun ay iguma caydeen marka inta intale baynu inagu doonanaayo bini aadmigu waa laba noocunoo midna waa diqsiga oo kale midna waa shinnida oo kale shinnadu ubaxa meesha udgoon bay geedka ka raadsataa duqsiguna meesha nabarka ah ee malaxda leh ayuu raadsadaa sidaynu u badannahay hadal balaayo afka lagama dhowro eh <laughs> soomaali markaynu nahay halka meesha nabar kale iintuun baynu eegannaa iinta ayaynu eegannaa intaa qofku nool yahay inaan samihiisa ka faa'iidaysano lagama yaabo wuxuu wanaag leeyahy inaan ka faa'idaysano lagama yaabo maalintaa uu dhinto ayaa nin waliba odhanaya allah arrintuinu alaamaynu ka faa'iidaysanno dadka kale ninkoodii waxtara waa tix keliyaaye idinkuna caqliga taamidka ah waa ku tumataanoo tartar baa ka dhaaftaan ninkii toos idiin wada marka dabeecadda soomaalidaaba iska tahay inay xabaal ammaan yihiin intaa uu nool yahay in laguu qiro oo habeenkii xalay tegey waa lagu yu'anayaa uun ma isaga ma halba caynkan baa lagu odhan marka qofka waxa masalada labaad haddaan kusoo noqdo haddii ilaahay manaan ku tuso waxaa laga yaabaa qofkii in la garto waxaa kaloo yana calaamad ah qofkii ishu kaaga dhacday mar allaaliya markaad aragto ayuunbaa cabsi sababteeda aanad garanayn iyo diiqadunbaa marka lagu gelinayaa mar allaaliya markaad aragtuunbaad garyiiraysaa siduu wuxuu sirkaa hayo ama uu ku tooganayo ama uu dhibaato yani e, e, sheegayo waa diiqadoon uuna markaasaad ka cabsanaysaa war qofka maxaad kaga cabsanaysaa haddaad isweydiisanaa ma macnayn karaysid ruuxan waad mar allaale markaad aragto xaq unbaa meeli ku odhanaysaa mararka qaarkood waxaa dhici kara qofka haddaad jeceshahay <coughs> caashaqa la oo markaa qofka aad jeceshahay caashaqu ku hayo waliba dhallinyarada gabadhaad jeclayd markaad aragto waad naxaysaa erayna ma odhan kartid taa macnaheedu maaha yani ilbayway ku ilaysa waa marad nafsiga <laughs> weeye waa marad nafsigaoo qofku hadduu jacaylku ku soo horreeyo intaanay qofka aanay wada hadal qofka intaanay isbaran hadduu jacaylku ku soo horreeyo karo mar allaaliya markuu halkaa ka soo baxo ayuu dariiqa maantao dhan dariiqu taagnaana ay soo marayso mar allaaliya marka halkaa ka soo baxdo ayuu waddo kala maraya ma hadli karo ninku hadduu ku yidhaah waxbaan caashiqay waa bilaash caashaqasaas caashaqa dhabtaa lama sheegi karo qofku wuu la khajilaa qofka uu caashaqayna uma sheegan karo mar allaaliya marka uu ka tago inboona bi waa abaari naga dabagee <laughs> ka daba tegaya xataa waxaan arki jiray qaar mar allaali markay gurigooda galaan habluhu ay albaabka soo xidhatay albaabka dhundhunkada <laughs> xaqiiqatan markaa taasi way dhacdaa marka waxaan ka wadahaa qof kastoo aad ka naxdo macnaheedu ma ahan inuu ku cawriyey maaha macnihiisu asbaab kale oo naxdinta keeni kartaa way jirtaa waayahay qodobka afraad ee qofka bini'aadmiga ciddii cawriday lagu soo saari karaa waxa weeye culimada xaqaaniyiinta ee qur'aanka wax ku dawaysay in loo geeyo dabadeedna waxaa laga yaabaa inay aahaar meesha ay ka muuqdaan aahaartu boqolkiiba konton bay noqon kartaa dabeedna qofkii sidii aan kuu soo sheegay ayaa looga raadsanayaa wixii maxaanku idhaahdaa eh, eh, raadadkiisa ah. isagoon ku agayn inaad ka soo qaato hal su-aal baan ku khatimayaa casharkeenna maanta waxa weeye qofkan cawridu ka dhacday soomaalidu waxay tidhaahdaa waa laga dhiijiyaa ma maqasheen qofka cawridu ka dhacday inta loo tago halla dakra bay idhahdaan haddaad qofkii cawridu kaaga dhacday aad dakarto markaa qofkii cawridu ku dhacday wuu bogsanayaa bay dhahdaan masaladaasina waa masalo khayaal ah wax ka jiraana xaqiiqatan ma jirto waayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim war qofkan maxaad ku dakhartay wuu i cawriyey ku caddaynaysaa ma jin baa markhaati kuu noqonaya jin markhaati ma galo waxaad nabad ku weyday colaad ku heli maysa qofkii ma hubtid boqolkiiba boqol ninku odhan kara qofkana ishii kaaga dhacday ma jiro waa uun malemale xal unbaa la raadinayaa marka halkii xal la raadinaya inaad adna mashkilad kala sii abuurto oo hadhow dacwad iyo dood iyo maxkamad haddana aad sii gasho waa mashaakil falsafadda ah qofkii wax ileeyey baa la dakhraana wax allaaliya wax natiijo oo faa'iidoo ka dhalanaysa haba yaraatee ma jirto tilmaantii ilaahay bixiyena way khilaafsan tahay qofku haddii uu dhibaata kaaga timaado adigu ixsaan samee idfac bilatii hiya axsan adigu wanaag ugu bedel waxaa laga yaabaa wanaaggaa aad ugu beddeshay laftiisu inuu wixii dibba u nuugo ayaa suurtagal ah casharkeennu maantuna halkaa hainoogu joogo wاnsur ilaahi shircaة التwxiid ya da اljuud wاlkarm الrafiic الshani wkadaka nasأlka الhabaat fainaha fitan taji bالshayb lلshubani ya rabi wاkhtum bالتuqى acmaalana xatى nusaaqa lirawdaة wajinaani حتى لروضة وجنان